doonaa mid aanan ka duunayn tafsiirka jalaalaynka oo ah kelmadda iyo macnaheeda ilaa allaahumma inay jirta meel icraab u baahan oo markaa la icraabaya naxwo ahaan la tilmaamayo amaba sababu nusuul aayadda macnaheeda nooga xiran haddii aayadda macnaheeda aanu sababu noogaga xirayna waanu ka gudbaynaa iyo haddii ay jiraan waxyaabo u baahan in la kala shaandheeyo maxaa saxiixa maxaa khata'a maxaa khaldan nasku ma asaxay mase ma asixin markaan biidn illahi wa tacala aan dul istaagaynaa muxaawalada iyada ah waa muxaawalo iska sahlan aan rajaynayo in qof walbaba markaa ay u sahlanaan doonto ayaddana mar keliyan ku dhufan doona manhajka wuxuu noqon doonaa oo kale labada maqra ee ugu horreeya markaan aqrinno toban daqiiqa waxaanu qaadanaynaa insha allahu nasasho ah kadib aanu soo laabanaynaa haddii ilaahi subxaana wa tacala na waafajiyo waxaan ku daraynaa labada kale waxaan ilaahi subxaana wa tacaala weydiisanaynaa inuu ka dhigo aysar maa yakuun mid sahlan oo nafci leh ilaahi subxaana wa tacala in ikhlaas iyo barakana markaa nugu arsuqo suuratu alfaatixa faatixa suuraddeedii oo qur-aanka marka lagu furan lahaa oo iyadu ka kooban toddoba ayadood bay ka kooban tahay suuraddan aad arkaysaan waxaa lagu tilmaamay asabac min almathani toddobada labalabeeyey oo laba mar inay soo degtay baa la tilmaamaa allah subxaana wa tacaala waxa uu yihi bacd acuudu billahi min ashayطaan الrajiim bismi اllaah magaca ilaahay baan ku bilaabanayaa allihii alraxmaani naxariista guud lahaa alraxiimi naxariista gaara lahaa oo naxariistiisa waa mid guud oo waxa ay ku soo dul degtay muslim iyo gaal waa mid gaara wa kaana bilmu'miniina raxiima mu'miniinta ayuu naxariis gaara uu rabulcaalamiin markaa siiyey allah waxa uu yidhi alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u ahaatay mahaddaas allah subxaanah wa tacaala waa iska leh allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ah caalamna waa wax alla wixii allah subxaana watacaala ka soo haray oo jinni insiya alraxmaani allihii alraxmaani naxariista guuda lahaa alraxiimi naxariista gaara lahaa allahabaa mahad iska leh maaliki yowmi ddiini allaha maalinka abaalmarinta oo yowma alaakharo boqortinimadeeda iska lahaa allahabaa iskale mahad iyaaka adiga keliya ayuu nacbudu ku caabudaynaa rabbiyow wa iyaaka adiga keliya ayaa nastaciinu ku kaalmo weydiisanayna rabbiyow oo bimacnaa fii umuuri dunyaana wa ukhraana wax alla wixii adduunya inooga xiran iyo wax alla wixii aakhara inooga xiran rabbow adiga keliya ayaa ah mid markaa la kaalmo weydiisto ihdinaa rabbiowna hanuuni alsiraata waddadii nagu hanuuni almustaqiima ee toosnayd siraata aladiina ancamta calayhim kuwii aada u nicmaysay oo galladda aad siisay waddadooda rabbioo nagu hanuuni hayri almaqduubi calayhim kuwa loo caraysan yahay aanan ahayn wala daaliina kuwa lumane aanan ahayn almaqduubi calayhim oo yuhuud oo cilmi inta la siiyey camalkii ka tegey addaaliina oo annasaaro ah oo ilaahi subxaanah wa tacaala jahli ku caabuday qoladaasoo kale waddadooda ma rabna eh waddada toosan ee aad tiri maca النabiyiina والصidiiqiina والشhuhadاء والصaalixiin وxasuna ulaaئika rafiiqa kuwaa wadadooda rabbi marka nagu hanuuni suuraة الbaqara suuradan waa suuraة الbaqara waa suurad runtii laba boqol iyo sideetan iyo lix aayadood ka kooban biاtifaaq almufasiriinna inay madaniye tahaw bismi اllaahi الرaحmaan الرaحيim alif laam miim saddexdan xaraf ee isaga tagtay alif iyo laam iyo miim saddexdan xaraf allaahum allaahu aclamu bimacnaa haadihi اlxuruuf ilaahay baa og xuruuftana waxay u taagan yihiin macnahooda ilaah baa og muraadka uu ka leeyahay rabاlcaalamiin isaga og ilahay marka wuxuu yihi dalika alkitaabu dalika ay haada alkitaabu kitaabkan oo kana laa rayba fiihi shaki dhexdiisa ma ahaanin dalika alkitaabu ay haada alkitaabu kitaabkan oo kana laa rayba ay laa shaka shaki fiihi dhexdiisa ma ahaanin hudan waa midkii hanuuninaya lilmuttaqiina kuwa ilaahay markaa ka baqa idan dalika alkitaabu laa raybada khabar bay dhacday hudanna waa khabarun bacda khabar lilmuttaqiina waa ku tacallujinaysaa kitaabkan aad arkaysid ismu ishaaraha la adeegsada mid fog baa laga dhigay iyadoo ujeeddada ay tahay mid markaa dhow allah subxaana wa tacaalana wuxuu ku bilaabay uu yidhi laa rayba fiihi shaki kuma jiro waxaad ogtihiin qofka markuu kitaab uu qoro ama buug uu qoro in uu arar uu ka hormariyo afeef uu leeyahay khalad hadduu ka soo baxo hadduu sidan uu noqdo hadduu inta uu ka dhaco markuu tix isku geegeeyana waxa laga yaabaa inuu markaa uu afeef iyo wuxuun markaa uu galo laakiin waa kitaabkii ugu horreeyey oo khaaliqa uu leeyahay laa rayba fiihi wax shakio markaa ku jira markaa ma laha waana taxadiga ugu horeeya meesha uu ka bilaaban lahaa mutaqiintii baa la sifaynaya waxaa ilaahi subxaana wa tacaala uu ku sifaynaya laba aayadood waxaa kaloo haddana la tilmaamaya waxa ay markaa yihiin alladiina kuwii weeye mutaqiinta yu'minuuna rumeeya bilgaybi waxa cilan ee qarsoon oo aanay arkaynin ilaahi subxaana wa tacala inooma muuqdo malaa'igta inooma muuqdaan wax alla wixii samaawaadka ka dambeey wax noo muuqan kara malaha ma aha ama aakhara ma ogin waxa ka dambeeya intuba marka allah subxaana wataala waxay rumaysan yihiin qolyaha iyaga ah qeybka waxa qarsoon bay rumaysan yihiin wayuqiimuuna salaata salaadana ooga wa mimaa rasaqnaahum waxa aanu ku arsuqnay wax ka midana yunfiquuna bixiya ayadda waxay tilmaantay macnaheeda maa wax alla waxaad heshay inaad bixinaysid laakiin wax ka mida ah qofka inuu bixiyo waaladiina kuwii weeye mutaqiinta yu'minuuna rumeeya bimaa unzila ilayka bimaa kii rumeeya unzila la soo dejiyey ilayka adiga laguu soo dejiyey maxamedow wamaa kii rumeeya unzila la soo dejiyey min qablika adiga hortaada la soo dejiyey wa bilaakhirati tii dembayso aakhara ahna hum iyagu yuuqinuuna kuwa yaqiinsan ah oo aan shaki markaa unu kaga jirin waxa loo soo dejiyey nebi maxamed sal lay slm waa qur-aanka waxa loo soo dejiyey dadkii ka horreeyey ambiyadii ka horreeyey lagu soo dejiyeyna towraadkii iyo injiilkii iyo kutubtii ka horreeyey nebiga sala allahu calayh wasalam bay rumaysan yihiin dadka mu'miniinta ah aakharanaya qiin dhaba yaqiintuna waxay timaadaa qofka markuu camalfalkeeda marka uu hayo ulaa'ika kuwaa labadaa aayadood lagu soo sifeeyey iyo qayb ka midoo ah aayaddii lagu soo furfurtaya calaa hudan hanuun bay ku dul taagan yihiin hanuunkaasoo min rabbihim rabbigooda xaggiisa ka ahaaday wa ulaa'ika kuwaas hum iyaga almuflixuuna kuwii liibaanaya intaa marka laga baxay kadib ayaa haddana ayadahan soo socda laba ayadoodna waxaa loogaga hadli doonaa kufaarta muminiinta hadda waxaa looga soo hadla laba ayadood gaalada waxaa looga hadli doonaa laba ayadood munaafiqiintana waxaa looga hadli doonaa kow iyo toban in ka badan baa looga hadli doonaa isla bilowga qur-aanka meeshuu marka ka bilowday bimacnaa qofka muuminka wadadiisu waa ay caddahay kan kaafirka wadadiisa waa ay caddahay ama markuu munaafiq u yahay maadaama meel looga soo hagaaga aanu lahayn ayaa sifo walba ama tilmaam walba ee ku dhawoobi karta ayaa la tilmaamaya ina aladiina kuwi kafaruu gaaloobay sawaaءun waxaa eg oo jinjin ah calayhim iyaga dushooda a andartahum u digtayaa am lam tundirhum aadanba u diginaa laa yu'minuuna ma rumaynayaan waxaa isku mida ah, ama adigu khayr u sheeg ama ha u sheegin mar hadduu gaal yahay maadaama uu owdan yahay qalbiga meesh meel uu khayr ka galana aanay jirin waa isku mid ilahi subxaana wa tacala aayaddan dambe wuxuu marka ku caddaynaya maxaa keenay alindaaru cadamu اlindaar in dadkan khayr loo sheegay inaanan loo sheegin inay isugu mid tahay maxaa keenay maxaa yeele waa la tilmaamaya marka khatama allaahu ilaahay wuxuu daboolay calaa quluubihim quluubtooda ayuu daboolay laabtooda la daboolay wa calaa samcihim maqalkoodana waa uu daboolay allah subxaana wa tacaala oo khayr u gudbaya ma laha dhagahana khayr ka gelaya markaa ma laha wa calaa absaarihim aragyaashooda waxaa dul ahaaday hishaawatun dabool baa ahaaday walahum waxa ay leeyihiin cadaabun bay leeyihiin cadaabkaasoo cadiimun aad iyo aad u weyn cadaab sidaasoo kale leeyihiin quluubtii iyo samcigiina khatmi baa la saaray absaartiina qishaawo dabool baa la saaray bimacnaa khatmiga iyo qishaawada farqiga udhexeeya wuxuu yahay khatmiga bimacnaa way owdan macquul maaha qofka kan mar kale inay furmaan qalbigu ma furmayo mar dambe samciga mar damba ma furnayo laakiin waxaa laga yaaba basarkii inuu mar daboolka un ka qaadmo hishaawaa lagu tilmaamay labadaa farqi baa udhexeeya ama farqigabaa udhexeeya khatmigii iyo hishaawadii ayadahan soo socda ilaa uu laga gaaraya ayuhanaasu icbuduu rabbakum waxaa loogaga hadli doonaa munaafiqiinta wa min annaasi dadka waxaa ka mida ah. man duul baa ka mida ah. yaquulu leh aamanaa waanu rumaynay billaahi ilaahay baanu rumaynay iyo bilyowmi اlaakhiri maalinkii dembeeyo aakharaana waan rumaynay wamaa hum mana aha bimuminiina kuwii rumeeyey xaqiiqdu waxaay tahay sida dhabtaa waxay tahay hadalkan afka ay ka sheeganayaan ay leeyihiin ilaah iyo maalin aakharaanu rumaynay inaanay run ka ahayn buu allah subxaana wa tacaala tilmaamay yukhaadicuuna allaha ilaahay bay khiyaamaynayaan wاladiina kuwiina waa ay khiyaamaynayaan aamanuu rumeeyey wamaa yakhdacuuna laakiin ma khiyaamaynayaan ilaa anfusahum nafafayaashooda mooyaane wamaa yashcuruuna waxba ma oga iyagu say isleeyihin wuxuuna isdabamariya isleeyihiin oo ilaahay khiyaama oo waxaad khiyaantaan mu'miniinta khiyaama laakiin ma oga inay iyagu in iskhiyaamayaan ogaan la'aan bayna ka tahay arrinka isaga fii quluubihim quluubtooda waxaa dhex ahaatay maradun bugtaa dhex ahaatay cudur baa dhex ahaaday waa nifaaqii fazaadahum allaahu ilaahay baa u ziyaadiyey maradan bugto iyo cudurna ilaah baa u ziyaadiyey iyadoo marka hore dad jiran ay ahaayeen oo qalbiga qalbi owdan oo xiran oo khayr aanu geli karin waa bukaaye baa haddana allah subxaana wa tacaala usii ziyaadiyey walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabkaasoo aliimun la xawiya bimaa kaanuu yakdibuuna bisababi kidbihim beeninta ay beeninayeen sababteeda ba waxay ku mutaysteen cadaabka inay helaan waidaa qiila lahum haddii loo yidhaahdo waidaa goortii qiila la yidhaahda lahum iyaga laa tufsiduu war hafasahaadinina fi lardi dhulka hafasahaadinina qaaluu waxay leeyihin innamaa naxnu innaga waxaan nahay uun muslixuuna kuwii hagaajinaya haddii la yidhahdo war fasaad baad wadaan qas baad wadaan waxbaad madaxa isku gelinaysaan war joojiya shicaarka iyo halku halkudhigga markiiba ay la soo boodayaan buu wuxuu yahay inay yihiin dad markaa muslixiin laakiin hadalkan iyagaa laga dhagaysanayaa mayo rab اlcaalamiin baa ku tiimbareeyey wuxuu leey alaa baraaruge inahum iyaga hum iyaga almufsiduuna kuwii wax fasahadyey ah kuwa wax fasahadyeyna waa iyaga walaakin laa yashcuruuna laakiin ma oga masaladan ah in barnaamijkan ama shuruuca islaaxa qof kasta oo raba inuu wax qasana waa meesha uu kusoo gambado laakiin allah subxaana wa tacaala wax looma qarin karo oo isagaa ku tiimbareeyey mufsidiinta la sheegaya waa iyaga laakiin ma oga waidaa qiila lahum labadan aayadood marka aayadna wamaa yashcuruuna iyo aayaddan walaakin laa yashcuruuna waxay muujinaysaa dad badan oo wax qasaya waxaa laga yaabaa in waxan ay u geeyaan uun keliya la-aan oo waxba aanay u kala baxsanayn wailaa haddii dareen uu jiri lahaa cilmina uu jiri lahaa wax badan inay marka kale ogaan lahaayeen waidaa qiila waidaa goortii qiila la yidhaahdo lahum iyaga loo yidhaahdo aaminuu war rumeeya kamaa aamana annaasu siday dadka u rumeeyeen oo kale naasidii hore noo soo hormarto min annaasi munaafiqiin bay ahayd naasudan dambana muminiinta marka loola jeeda qaaluu waxa ay leeyihiin anu'minu ma rumaynaynaa kamaa aamana sida ay u rumeeyeen oo kale assufahaa'u kuwa makasayaasha ah kuwaan caqliga lahayn oo waxgaradka yacni dadka wax kala garta aanan ahayn sida ay wax u rumeyeen miyaan u rumaynaynaa alaa baraaruge marka la cadaynaya haddana innahum iyaga hum iyaga assufahaa'u kuwa makasasha kuwa waxba aanan kala garanayn ee bimacnaa qalyaha iyagu makastada ah waa iyaga walaakin laa yaclamuuna laakiin ma oga buu allah subxaana wa tacaala u leeyahy waidaa laquu waidaa goortii laquu ay kulmaan alladiina kuwii ay la kulmaan aamanuu rumeeye muminiinta markay la kulmaan qaaluu waxay leeyihin aamanaa waan rumayna waidaa goortii khalow ay keliyaystaan ilaa shayaaiinihim maca shayaaiinihim kuwa iyaga la midka shayaaiinta shayaadiintooda markay la keliyaystaanna qaaluu waxay leeyihiin innaa inagu macakum idinka la jirkiinaanu nahay inamaa naxnu innaga waxaan nahay uun mustahzi'uuna kuwa ku jeesjeesaya kuwa markaad nagu aragtaan innagoo la fadhinna oo la faqayna oo la sheekaysanayna jees uun bay naga tahay laakiin xaqiiqat alamr marka loo baxo innaga idinka isku guruuba oo markaa isleh allaahu ilaahay baa yastahzi'u jeesjeesaya bihim iyaga ku jeesjeesaya wayamuduhum ilaahay wuxuu u ziyaadinayaa fii tuqyaanihim xadgudubka ay xadgudbayaan oo ah tajaawuzuhum اlxadda bikufrihim wa طuqyaanihim ilaahay subxaana wa tacaala soogdintan ay ka tallaabeen iyo xadgudubka ay ku xadgudbeen manhajkiisa ilaahay baa u ziyaadinaya yacmahuuna ee iyagoo leexleexanaya ama laalaabanaya ama wareersanoo mutaxayiriin ah baa ilaahay subxaana wa tacaala marka u kordhinaya idan allahu yastahziu bihim jaasjaaskan allah subxaana wa tacaala lagu sheegayo waa ficilkooda wixii ka dhalan lahaa baa lagu jawaabaya sida yowm alqiyaama marka la gaaro oo kale markii ay yidhaahdaan muslimiinta muminiinta socdo oo yascaa nuurhum bayna aydiihim wa biaymaanihim markay arkaan muminiinta nuur markaa u baxay uu saa ugu ifayo abiixisnayn dabagala nabtabis min nuurikum markay yidhahdaan qiila irjicuu waraa'akum faltamisuu nuura war gadaal aada xaggaa nuur jiraaye min nuurna ma jiro naar baa ka dambaysa idan bimacnaa waa nooc istihzaha adduunyada ay la yimaadeen oo kale ayaa marka loola yimid macnahaas wey macnaha ay markaa ay tilmaamayaan ee almufasiriin ulaa'ika kuwaas lasoo sheegay alladiina kuwii weeye ishtarow gatay addalaalata baadidi baadidii bay soo qaateen bilhudaa hanuunkii bay suuq geeyeen bimacnaa waa maxay ba'daa iyadoo ba'du ciwadka suuqay aadeen baadi bay soo gateen waxa ay markaa lacag ahaan u bixiyaanna waa huda hanuunkii bay bixiyeen waxayna ahayd cagsi inuu dhaco oo meesha waxa lasoo qaadan hanuunkii inuu noqdo ulaa'ika kuwaasu alladiina kuwii weeye ishtarow gatay addalaalata baadida bilhuda hanuunka ku gatay famaa rabixat ma ayan ribxin tijaaratuhum tijaaradooda beec ay galeen waa mid rambasoobay oo ribx aanu ka iman wamaa kaanuu mana ayan ahaan muhtadiina kuwii hanuunsaman alla subxaana wa tacaala ayadahan saddexdaa ee soo socdana waxaa maal balaaqiya buu rabbiاlcaalamiin tilmaamayaa tusaale aad iyo aad u xeeldheer oo qoto dheer baa waxaa lagu tilmaamayaa qolyaha kan waxaa la tilmaamayaa xaqa iyaga siday u kala fog yihiin iyo markay xaqa maqlaan siday u qaabilayaan iyo agtooda waxa uu ka yahay mowqifkay ka qaadanayaan mathaluhum kuwaa tusaalahooda ka maali اladii kii oo kale ayay la tusaale yihiin istawqada hursaday ama bimacnaa shitay naaran dab dab buu shitay ama bimacnaa naar buu markaa meel ka shitay falammaa goortii adaa'at ay ifisay naartaa iyada maa xawlahu waxa isaga hareerihii ahaaday dahaba allaahu ilaahay baa la tegey binuurihim iftiinkooda ilaahay baa la tegey wa tarakahum wuxuu kaga tegey iyagiina fii ulumaatin gudcuro iyo mugdiyo iyagoo dhex ahaade laa yubsiruuna xaalayna arkayn summun hum iyaga summun kuwii afla wey bimacnaa micnaha kuwa micnaha waxaa laga wadaa aan dhagala waxba aanan maqlayn bukmun waa kuwa afla oo xaqa aanan ku hadli karin cumyun waa kuwa indhala oo xaqa aanan arkayn fahum iyaguna laa yarjicuuna kama soo laabanayaan sifada iyada ahoo inay summi noqdaan oo bukmi noqdaan oo cummi noqdaan waa sifo daa'ima weligood ayaan ka tegin ayaddan marka waxaa la tilmaamayaa istawqada naaran bimacnaa waxaa laga wadaa qofkan hanuunka markuu dhegaysto waa bimacnaa qof hanuunkii uu u bidhaamay iftiinkii uu u shidmo wey marka allah subxaana watacala marka wuxu yhi falamaa adaa'at maa xawla ibnu cabaas wakayru sida ay ku fasirayaan markii naarta iyada ama dabkaa uu ifiyey wax alla wixii hareerihiisa ahaaday ayaa dahaba allah binuuri bimacnaa markay hanuunka ay arkeen oo islaamkii ay ka heleen axkaam ilaalinaysa dhiigagooda iyo maalkooda iyo maxastooda iyo cirdigooda ilaalinaysa markay arkeen meeshii ay ka qaadan lahaayeen bay noocan ma intaa ay arkeen bay runtii jeclaadana waxay isleeyihin waa khayr baa ku jira mar haddii innagana la badbaadinaya laakiin markii ay diideen ba allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay dahab allahu binuurihim nuurkaa ay filayeen lana filayay inay ka faa'idaystaan ilaahay baa la tegey kadibna gudcuradii kufriga iyo gaalnimada loogaga dhex tago weligood ka bixi maayaan haddana allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waa summun bukmun dhegana ma laha xaqa ma galo bukmun weeyo afna ma laha xaqa kuma hadlaan waana cumyun oo ma laha indho xaqa ay ku arkaan sifadaana sifa ay ka laaban karaan maaha aw ka sayibin awdaa ibnu cabaas wuxuu ku fasiray abari baan ula jeedaa waaw buu ku fasiray waa ka sayibin labadan waa isku macno e bimacnaa markaa in awda markaa laga daayo aw ka sayibin aw maaluhum kuwaa tusaalahooda ama wa maaluhum kuwaa tusaalahooda kasayibin roob shubmaya oo kale ayuu la mid yahay min aلsamaa'i ay min aلsaxaabi daruurta xaggeeda ka imanayo roobkaasoo fiihi uu dhex ahaaday ama daruurtaasu ay dhex ahaatee dulumaatun gudcuro iyo mugdiyaal iyo waracdun onkod iyo barqun hilaac yajcaluuna waxay yeelayaan asaabicahum farahooda waxay yeelayaan fii aadaahim dhagahay gelinayaan min asawaaciqi qaylada darteeda qayladaa dhacaysa markay maqlaan bay dhagaha farta gashanaya xadara almowti mowt iyagoo ka digtoon oo ka fiijigan oo baqaya wallaahu ilaahay muxiitun waa allihii koobaya bilkaafiriina kaafiriinta cilmi iyo wax walbuu ku koobay cadaab iyo halaagna wuu ku koobaya way macnaheed idan ayaddan waxa ay tilmaantay haddana aan sii dhammaystirna si maalka u caddaado yakaadu albarqu yakaadu waxa uu sigayaa albarqu hilaacii iyaga markaa u ifay yakhطafu inuu dafayo absaarahum aragyaashooda inuu dafayo kulamaa adaa'a jeer walbuu ifiyo lahum iyaga uu ifo masho way socdaan fiihi iftiinkaabay ku socdaan wa idaa goortii adlama uu mugdiyoobo calayhim iyaga dushooda ay mugdi ay arkaanna qaamo way istaagayaan walow shaaa allah hadduu ilaahay uu doono la dahaba wuxuu la tegi lahaa bisamcihim maqalkooda iyo absaarihim araggooda in allaha ilaahayna calaa kulli shayin shay walbaba qadiirun waa allihii kara arrin ay u sahlan tahawo idan mahalka dambe ka saybi min asamaa'i waxaa la tilmaamaya mufasiriintu ay tilmaameen in loola jeedo marna hadal aad i aad u tiro badan ba ibnu kaiir uu soo xiganayaa alimaam alqurطubi walimaam اطabari khulaasada markaan idin siiyo marna qur-aankaa lagu mihaalinaya sayibkaa waa qur-aan samada ka soo degay dulumaadna waxaa loola jeedaa wacdiga iyo waciidka uu wato iyo racdigan uu wato barqigana nuurka u wato wey bimacnaa iyaguna marka ayan rabin inay maqlaan macnaha waa lagu fasiray macnaha waa lagu fasiray waxaa kaloo markaa ayadda inteeda dambe ay tilmaantay barqigaa oo ah qur-aanka iyo nuurka iyo xujajta uu wato waxaaba halis u yahaba inuu markaa dhufsado aragyaashooda waxba ay arki waayaan marka allah subxaana wa tacaala markuu kulamaa adaa'a lahum mashow fiihi iyo aayaddii ahayd ma aragtay waxay u ifisa waxa lowxii hareerahooda ahaada falamaa adaa'at maa xawlahu labadaaba ibnu cabaas hal tafsiir buu ku tilmaamayaayo waa mar alla markay dul istaagaan axkaam shariica ee qur-aanka markay dul istaagaan ay arkaan ayadaha wargaalada hala nabadgeliyo ama ayadaha dhiiggooda hala ilaaliyo ama saan hala yeela markay arkaanna way jeclaadaan maxaa yeel intaa danbaa ugu jirta markay maqlaan ayadihii qitaalka ka hadlayay iyo jihaadka ka hadlayay ragga hallayska celiyo markay maqlaanna waa ay didayaan marka allah subxaana wa tacala marka wuxu hadduu doonana maqalkan oo marma ay marna ay furayaan marna ay xirayaan iyo araggan marna ay furayn marna ay xirayaan suu doonuu ka yeeri kara allah subxaana wa tacala waa dhihi kara yaa ayuha nnaasu dadow ucbuduu rabbakum rabbigiina caabuda alladii macbuudkii khalaqakum idin abuuray waaladiina duulna abuuray min qablikum idinka idinka horreeye lacallakum tattaquun waxa xaqiiqo ah in aad ka badbaadaysaan allah subxaana wa tacaala cadaabkiisa lacalladaa in lagu fasiro ay xaqiiqa waxay tahay tattaquuna inaad ka dhowrsataan bicibaadatikum lahu ciqaabahu cadaaba oo markaa lagu fasiro ay mufasiriintu inay leeyihin lacallada haddiiba xag alle ay ka timaado xaqiiqay tilmaamaysaa waxaa laga yaabaa un maaha laakiin xaqiiqa waxa ay tahay tattaquuna inaad dhowrsataan oo cadaabka ilaahay ka badbaadaan haddii cibaada laydinka helo alladii macbuudka caabuda jacala yeelay lakum idinka alarda dhulka idinkaga yeelay firaashan gogol idinkaga yeelay waasamaa'a samadiina binaaan dhis idinkaga yeelay saanqaaf idinkaga yeelay wa anzala dejiyey min asamaa'i samada xaggeedana ka soo dejiyey maaan biyo ka soo dejiyey fa akhraja soo saaray bihi biyaha uu soo dejiyey min ahamaraati wax alla wixii himaraad ay min kulli hamaraad mirayaal oo dhan miro oo dhan nooca aad u baahan tihin buu allah subxaana wa tacaala soo saaray risqan arsuqidoo lakum idinka laydin arsuqay falaa tajcaluu ha yeelina dadow lilaahi ilaah ha u yeelina andaadan kuwa alla sintaan ha u yeelina wa antum taclamuuna walxaal antum idinkoo taclamuuna og yacnii adoo og allah subxaana wa tacaala inuu ku abuuray cibaadadana keligii uu mutaysto kuwa aad la sintaanoo la garab dhigtaan ha u yeelina intaa marka laga soo baxay kadib oo dadkii lagu booriyo lagu baaqay cibaadada alleh ayaa haddana qur-aankan icjaaskiisaa la tilmaamayaayo waxaa laga caraysiinayaa dadkii gaaladaha waxaa la leeyahay bal qur-aankan maxamed aanu ku soo dejinnay bal waa kan wax u dhigma markaa keena saad garan kartaanna marna aayad baa la yidhi marna suurad baa la yidhi mar aayad baa la yidhi marna toban aayadood baa la yidhi marna suurad baa la yidhi intuba ay markaa runtii ay ku fashilmeen oo ay keeni waayeen wain kuntum haddii aad tihiin fii raybin kuwii shaki ku sugan mimaa kii xaggii haddaad shaki kaga sugan tihiin nazalnaa aanu soo daadejinnay anzalnaa ilaahay ma dhihin maxaa nazalnaada mar keliya maha waa dufcaad kala duwan weeye haddii la yidhaahdo nazalnaa dhowr jeer baa la soo daadejiyey nazalnaa aanu soo daadajinnay calaa cabdinaa addoonkeenna moxamed aanu ku soo daadajinay haddaad shaki kaga sugan tihiin fa'tuu la kaalaya bisuuratin suurad la kaalaya oo min milihi qur-aanka oo kala bal hal suurad keena waa kaas wadcuu u yaarta shuhadaa'akum ilaahyadiinana u yaarta oo min duuni illaahi ilaahay sokadii ahaada kuwa aad leedihiin shuhaday noo yihiin macnaha bay ku fasireen mufasiriinta sida qurtubi hayru ay soo naqlinayaan ay aalihatakum in kuntum haddii aatiin saadiqiina kuwa run sheegaya fain lam tafcaluu haddaydan hore u samayn walan tafcaluu maba samayn doontaana mustaqbalkii fattaquu dhowrsada annaara naar ka dhowrsada allatii naartaasoo waquuduha waxaa lagu hurinayo sidaa looga dhigayo annaasu dad ay yihiin iyo xijaaratu dhagxaan walidaalika xijaarada tilmaamay ibn kaiir wuxuu le alkibriid waa dhagaxyada aad iyo aad u waaweyn oo kibriidka oo kalea ucidad taasoo ucidad la diyaariyey ama ucidad xaal la diyaariyay lilkaafiriina kaafiriinta loo diyaariyey in marka aad tiraado maadaama annaar ay macrifo ay tahay marka ucidad markaa inaad ka dhigtid xaal inaad ka dhigtid ucidad xaal la diyaariyey naarta iyada ah lilkaafiriina gaalada markaa loo diyaariyey wabashir aladiina kuwii u bishaaree aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey alsaalixaati falalka wanaagsan ee suusuuban sameeyey anna lahum inay leeyihiin ugu bishaaree jannaatin jannaad inay leeyihiin jannaadkaasoo tajri ay durarsanayso min taxtihaa ay taxta qusuurihaa wa ashjaariha geedaheeda iyo saraha meesha ku yaal alanhaaru wabiyaalo ay duraysanayaan kuwa ugu bishaaree jannada inay leeyihiin kulamaa rusiquu jeer walboo la arsuqo minhaa jannada xaggeeda laga arsuqo min amaratin mira laga arsuqo risqan arsuqin la arsuqo qaaluu waxay leeyihiin mar kasta wax loo keeno haadaa kan alladii kii weeye rusiqnaa laynagu arsuqay min qabl hadda ka hor adduunya intaan joognay wa utuu waa loola yimid bihi risqiga isaga mutashaabihan xaalu yahay mid u eg kii adduunyadu ay ku cuni jireen mirahan maanta aan cunno oo dhan wax alla wixii qudaar aad aragtaan iyagoo magacii watay meesha kaaga horeeyaan laakiin macnaha maaha in isla nafs almuus meesha uu kaaga horeeyo nafs ma aragtay khudrawaadkii inay kaaga horeyaan bimacnaa allah subxaana wa tacala wuxuu wa uutuu bihi mutashaabihin iyagoo isku dhigma bimacnaa isu eg baan ula jeedaa oo xagga muuqaalka isaga mida ayaa loo keenaa yowma alqiyama marka la gaaro walahum waxay leeyihin fiiha adduunyada jannada dhexdeeda aswaajun haween bay ku leeyihiin oo xuuralcayna haweenkaasoo mutaharatun la tahiray xeydna aanu ku dhacayn oo dhiiggii dhalmada aanu ku dhacayn kii macduurka ay ku noqon lahdo billaha aanu ku dhacayn wahum iyagu fiihaa jannada dhexdeeda ay khaaliduuna ku waareen taabaaba kasii dheer waxaad doontid inaad heshid guur wanaagsanna meeshii uu kaaga horeeyo aan lagu xisaabayn haddana aad lagu yidhaahdo haadaa waaritiin abadiya wey wax sahlan marka maaha ina allaaha ilaahay laa yastaxyii kama xishoodo an yadriba inuu caddeeyo maala maal inuu caddeeyo maa dacuuda idan yadribadaa laba macnaad ku fasiri kartaa an yubayina inaad tidhaahdid iyo an yajcala inaad tidhah labada tafsiir wey waxaa kaloo kuu bannaan dhowr icraab baa kuu bannaan maalan maa dacuuda maalantaa waa mafcuul koowaad waxaa kuu bannaan maadaa meesha taal inaad ka dhigtid bedel inay ka noqoto maal inay ka noqoto way kuu bannaan tahay oo markaa sidaa ka dhigtid kadib bedel markaad ka dhigtid dacuudana ay sifa u noqoto taa way kuu bannaan tahay waxaa kaloo kuu bannaan ta'aduma maca alqur'aani maada inay silo ay noqoto ama zaa'ida ay noqoto kadibna bacuudatan ay bedel maal ka noqoto waxaa kaloo kuu bannaan weji kale inuu noqdo maadaa in meeshii ay ku kor dhigan tahay nasculkhaafido jarkiiba meesha la tuuray ay maa bayna bacuuda failaa famaa fawqaha ilaa maa fawqaha inaad tidhaahdid intuu waa tadbiiqinayn haddii ilahi subxana wa tacala u yidhaahdo allaha ilaahay laa yastaxyi ma an yadriba inuu caddeeyo ma xishoodo maalan tusaale inuu caddeeyo maa inuu caddeeyo ilaahi subxaana wa tacaala kama xishoodo maagaasoo bacuudatan kaneeca oo kale ah famaa fawqahaa iyo wixii markaa ka sarreeya famaa fawqahaada ama wixii markaa ka hooseeya intuuba marka lagu fasira famaa duunahaa ilaahi subxaana wa tacaala kama xishoodo aayaddan waxay asal ahaan ay timid markii qur-aanka ay ku arkeen cankabuud markii miaal lagu sameeyey miaal ahaan loo sheegay ee la sheegay allah subxana wa taala caarcaradii uu sheegay marka maala ximaari la yidhi haddana la sheegay dameer la sheegay bay waxay yidhaahdeen ilahi subxaana wa tacala waxyaabahan xayawaanka kan xasharaadka kan khasiiska ah in la sheeg sheega maba ahaynba miaal in laga dhigto marka allah subxaana wa tacala wuxuu leey xaqa hadduu ilaahay subxaana wa tacala inuu caddeeyo uu doono wuxuu doono marka ku cadaynaya qofka muminkaana iimaan buu ka siyaasanaya kan kale kaafirka munaafiqaana uu ugu sii fogaanaya bu allah subxana wa tacaala weji kale in la yidhahdo marka an yadriba maala maa bacuuda ila maala inuu yaalo maa bacuuda ay maa bayna bacuudatin bacuuda inta u dhexaysa famaa fawqaha ilaa maa fawqaha wixii ka sarreeya intuu marka waad dhihi kartaa ama an yadriba inuu yeelo an yajcala oo yabuyinada ka tegtid maala mihmaha inuu yeelo iyo tusaale inuu yeelo intuu marka way ku bannaanta in allaha ilaahay laa yastaxyii ma xishoodo an yadriba inuu yeelo kama xishoodo maalan tusaale inuu yeelo kama xishoodo ka bedelo maa shay inuu tusaale ka yeelo ilaahay subxaana wa tacaala kama xishoodo shaygaasoo bacuudatan kaneeca oo kale ah famaa fawqahaa iyo wixii markaa famaa duunaha wixii ka sokeeya xitaa wax ka sii liita fa ama aladiina aamanuu kuwii rumeeyey maahanoo fayaclamuuna way og yihiin annahu kaa kaa la yeela alxaqu midkii jira inuu yahay xaqaasoo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka yimid ama sifada ka daa faama aladiina kuwii soomaaha rumeeyey faama aladiina kuwii aamanuu rumeeyey fayaclamuuna way og yihiin annahu maalkaa la yeelay alxaqu inuu yahay oo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka yimid waama aladiina kafaruu kuwii gaaloobay soomaaha fayaquuluuna waxa ay leeyihiin maadaa araada allaahu muxuu ilaahay kala doon bi haadaa kan maala tusaale wax kale maa la keenay intii kanaaca iyo lax waxaa naloo sheegi lahaa ilahay marka wuxuu yidhi ilaahay waa lumiyaa bihi maalkaa uu yeelaya kaiiran in fara badan way haddii ilaahay waa hanuuniyaa bihi maalkaa uu yeelaya in fara badanna kaiiran in fara badan buu ku hanuuniyaa inta fara badan ee la lumiyana kuwii maladiina kafaruu la soo yidhi inta badan ee la hanuuniya waa kuwii la soo yidhi ama aladiina aamanuu wamaa yudilu ma lumiye ilaahay bihi maalkaa kuma lumiyo ila alfaasiqiina kuwa iyagu markaa falaagoobay mooyaane daacada ilaahay ka fogaada faasiq meesha aad ku maqashay bimacnaa alkhaariju can طaacati الlah waa midka ilahay daacadiisa markaa ka baxda aladiina faasiqiintiyo yanquduuna burinaya ama buriya cahd allaahi ballanta ilaahay buriya min bacdi miihaaqihi cahdigaa marka la adkeeya kadib wayaqطacuuna gooya maa amara allahu wuxuu ilaahay faray bihi shaygaba an yuusala in la xiriiriyo kuwa way faasiqiinta wayufsiduuna fasahaadiya fi lardi dhulka ulaa'ika kuwaad arkaysaan hum iyaga alkhaasiruuna kuwii khasaaray intaa marka laga baxay kadib ebisood cusub baa bilaabanay oo lala hadlaya waxaa la leeyahay waxaa lala yaaban yahay nin ilaahay subxaana wa tacaala u amaamuday wax laa shay aanan jirinna ka ehaysiiyey inuu hadda allah subxaana wa tacaala gaalnimo ee madax adeeg la soo hor istaago tii baa laga hadlayaa waxaa laleeyahay waa yaabe sidee takfuruuna u gaaloobaysaan kayfa takfuruuna waa yaabay sidee baad u gaaloobaysaan billaahi ilaahay u gaaloobaysaan walxaal kuntum qad kuntum aad ahaydeen amwaatan kuwa aanan jirin markii horeba oo dhabarka aabbayaashiin awoyaashiin baad ku jirteen fa axyaakum ilaahay wuu idin noolaysiiyo bimacnaa adduunyadaa laydin keenay uma yumiitukum kadibna ilaahay subxaana wa tacaala naftuu idinka qaadaya markii aajaashiinna waqtigiina uu dhammaado uma yuxyiikum intaa kadibna ilaah waa idin noolaynaya marka aakhare la gaaro uma intaa kadibna ilayhi ilaahay xaggii baa turjacuuna laidiin celinaya ibn cabaas wuxuu yidhi aayaddan waxaa lagu sheegay laba nolol iyo laba dhimasho labada dhimasho ee la sheegay waxaanu ognaha qofka bini aadamka hal marna inuu dhinto hal marna in lasoo soo noolay waanu marka wuxuu ku tilmaamay midna dhimashada kuwaad wuxuu ku tilmaamay waa marka nudfada ama candhuufta ama shahwada uu ahaa qofka aadanaha dhabarka aaba iyo awoowo markaa uu ku jiro waa mid ta labaad nolosha koowaad ee la sheegana waa marka qofka adduunyada uu imanayo sida isagoo noolaada oo kalew dhimashada labaad ee la sheegana waa marka qofka waqtigiisa uu dhammaado uu aakharo u aadayo nolosha kale ee la sheegana waa markii qabriga layska soo saaray baciga uu jiro rajcigan meesha lagu sheegana waa xisaabtankii ilahi subxaana wa tacala uu tilmaamay huwa ilaahay alladii macbuud weeye khalaqa lakum idiin abuuray maa fi lardi dhulka dhexdii wixii ahaaday jamiican xaalu ahaaday wax alla wixii ardada dhexdeeda ahaaday huwa ilaahay aladii macbuud weeye khalaqa abuura lakum idinka idiin abuura maa fi lardi ardada dhexdeeda wixii ahaaday jamiican xaal ay ahaatay dhammaanteed yani jamiican maagaas dhammaantii ilahi subxaana wa tacala wuu idin abuuray uma stawaa ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu u kor noqday ila asamaa'i samadii fasawaahunna waxa uu ka yeelay sabca samaawaatin toddoba cirar buu ka yeelay allah subxaana wa tacaala todoba wuxuu ka dhigay samawaad buu ka dhigay wahuwa ilaahay bikulli shayin shay walbana caliimun allihii cilmi badan wey ibnu cabaas markuu uma stawaa fasiraya wuxuu ku fasiray sacada wartafaca wuu kor noqday allah subxaana wa tacaala waana wax isaga markaa u cuntamo oo sideeda in loo daayo ay tahay tafwiidkana laga ilaaliyo la fahmi karo macnaha ay markaa u dhacayso intaa marka laga soo hadlay kadib ayaa waxaa laga hadlayaa xiwaar iyo waad hadal dhex maray allah subxaana wa tacaala ay malaa'igta haddana arrinkan marka wuxuu u gogol xaarayaa uumista aadam oo ah aabbihii innagoo dhanba ilaahi subxaana watacaala u qadaray inaan marka ka wada nimaan tiibaa marka laga hadlayaa ugu horeyn malaa'igtu waxay muujinayaan walaac iyo walwal ay ka qabaan haddii khalqi cusub ardadan marka lagu beego lagu beero inay fasaad keeni doonaan dhiigga ay daadin doonaan kadibna allah subxaana watacaala u leeya war anaa idinka og anaa idinka oge isuga kadibna aadam marka la abuuro oo ilaahi subxaana wa tacala cilmigiisu caddaynaya wadkur xusd waqti qaala uu yidhi rabbuka rabbigaa uu yidhi lilmalaa'ikati malaa'igta uu ku yidhi innii aniga haddaanahay khaaliq jaacilun midkii yeelayaanahay fil ardi ardada dhexdeeda khaliifatan mid aniga bedel iga noqda meeshan waa meesha firaqdao dhan ay ku tagaanoo imaamiyadii iyo firaqdii kala duuneed nin walba meel markaa u qaaday laakiin khaliifada waxaa loola jeedaa qof axkaamteyda fuliya awaamirteeda markaa ku dhex dabaala dadka gudbiya wax alla wixii aniga aan fulin lahaa fuliya ayaan yeelayaa qaaluu marka waxay yidhahdeen malaa'igtoo hadlaya atajcalu ma yeelaysaa rabbow fiiha ardada dhexdeeda man duul miyaad yeelaysaa yufsidu fasahadinaya fiiha ardada wayasfiku daadinaya addimaa dhiigagana daadinaya wanaxnu innaga wanaxnu innagaa oo malaa'ig haddaan nahay nusabbixu adiga ku hufayna bixamdika ay multabisiina bixamdik innagoo mahaddaada ku dheehan wanuqadisu rabbow inagaa tahirayna laka adiga inaga ku dahiraynee innaga afar labaatanka saac iyo intaadna abuurtaba hadalkeenna iyo hawadeenna iyo waxaan qaadanaba ay tahay tasbiixun keliya innagu inoo qaala allah subxaana wa marka wuxuu yidhi innii aniga haddaan ahay khaaliq aclamu waxaan ogahay maa laa taclamuun waxaydaan ogeyn iska daayo arrinkan arrinaad fahmi kartaan maaha anaa og buu yidhi allah subxaana wa tacaala idan waxaa la sheegaa aayaddan waxay tilmaamaysaa in ay mufasiriinta qaarkood waxay leeyihin taariikhiyan hadda ka hor inta aan bini aadamkan la abuurin khalqi kale hore u jirin oo aadanaha ka horreeyey oo dhulkan la dejiyo la ahaysiiyey kadibna waa isdagaaleen fasaad fara badan baa yimid dhiigag fara badan baa daatay kadibna ilaahay subxaana wa tacaala marka wuu bedelay meeshan waa meesha ay leeyihiin malaa'igta ay ka qiyaas qaadanayaan horay bay arrinkan yani iyagoo laa tajcalu fiiha ma yafsudu fiiha yani arrinkan hore u dhacay ma mar kalea la soo celinaya macnaha mufasiriinta qaarkood iyagoo taariikhda u tiirinayana waa ay tilmaameen qaarna waxa ay leeyihiin bicilmi illaahi bay ku ogaadeenoo waa istuseeno qofka bini aadam maadaama haddii bini aadam uu yahay sida malaa'igtana aana loo ilaalin inuu khalad suurtagal ka yahay ayaa marka eh, inuu khalad inuu ka dhici kara ayaa suurtagala taabay marka ka hadleen allah subxaana wa tacaala marka wuxuu ka hadlay markii aadam la abuura kadib aadam iyo aqoontiisaa laga hadlayaa wacallama wuu baray rabbulcaalamiin aadama aadam ayuu baray alasmaaءa magacyada kullahaa dhammaanteedu baray waxay isweydiiyaan mufasiriinta waxa la baray ma musamayaat alashkhaasi miyaa la baray mise asmaadii baa la baray kadibna ashkhaasii baa la baray bimacnaa alasmaa marka le shay walba magaciisaa la baray waxay leeyihiin irbadda magaceedaa la baray masaarta magaceedaa la baray xarinka magaciisaa la baray eh, fansafta magaceedaa la baray gidaarka waxaasoo dhan magaciisaa la baray intaa marka la baray kadib buu allah subxaana wa tacaala uma intaa kadib markuu baray carada wuxuu bandhigay rabbulcaalamiin hum kuwaas ashyaada idan markan waa meesha humtaabaa waxay keenaysaa ma ashkhaastii baa loola jeeda mise musmayaat alashkhaas cala almalaa'ikati malaigti u bandhigay faqaala marka wuxuu rabbulcaalamiin ambi'uunii waaye haddaba ii warramo ii sheega biasmaa'i haaulaa'i ashyaadaa oo taa ah magacyadeeda ii sheega in kuntum saadiqiina ku run sheegay haddaad tihiin qaaluu waxay yidhahdeen malaa'igta subxaanak rabbu hufnaantaada laa cilma cilmi lanaa inaga nooma sugnaanin ilaa maa callamtana inaad intaadna bartay mooyaane innaka adigu rabbow anta adiga alcaliimu allihii cilmi badana alxakiimu ee falsan waxalla wuxuu samaynayo xikmadda waxaa loola jeeda shay walbaba meesha uu leeyahay in la dhigo ayaa xikmadda markaa loola jeedaa idan meeshan waxaa ugu weyn arag rabbualcaalamiin insaanka marka la sharfayn cilmi baa lagu sharfay nebiyulaahi aadam waxaa sharafta ugu weynoo la siiyey waa cilmiga markuu allah subxaana watacaala uu ku faanayay khalqigiisana oo makhluuqan u abuurana cilmi ahaan buu yidhi walaalkan cilmigan markii qur-aanka la soo dejinay iqra' yani waxaad dareemaysaa sharafta cilmiga uu leeyahay aayaddan lagala dhexbaxaya waxaa kaloo laga dhexbaxayaa allah subxaana watacaala isagoo wuxuu doono suu doono ka yeeli karo oo facaalu limaa yuriida walaa araada liqadaa'ih ciddaba geli karta aanay jirin haddana wuxuu fura albaaba wuxuu leeyahay xiwaar buu u furo malaa'igtii arrinkaana waxaa laga qaadanayaa in noocan ma hadiiba rabاlcaalamiin walilahi maal cala uu sameeyey bini aadamka marka kaga haboon qaala rab اlcaalamiin marka wuxuu yidhi yaa aadamu aadamow ambi'hum u sheeg oo u waran malaa'igtii u sheeg biasmaa'ihim kuwan magacyaashooda u sheeg falamaa goortii amba'a u warramay nebi aadam hum malaa'igtii biasmaa'ihim ashyaada magacyadooda markuu u sheegay qaala marka rab اlcaalamiin wuxuu yidhi alam aqul lakum soo idima dhihin inii anigu haddaan rabbi ahay aclam waxaan ogahay hayba asamaawaati cirarka waxa ku cilan samaawaadka waxa ku dhex jiro iyo walardi dhulka waxa ku jira ayaan ogahay soo idma dhihin waaclam waxaan ogahay maa tubduuna waxaad muujinaysaan haddaad khalqi tihiin oo malaa'ig aad tihiin iyo wamaa kuntum wixii tagtumuuna aad qarinaysaan iyo wamaa kuntum waxaad ahaydeen tagtumuuna kuwii qariya waan ogahay soo idama dhihin marka maadaas wamaa shayni inaan ogahay shaygaasoo kuntum aad ahaydeen tagtumuuna kuwii qariya mawsuufo ka dhig wamaa ma ladii kuntum taktumuunahu caydka usoo celi wadkur xus id waqti intaa markii la tilmaamo kadib ayaa waxaa leeyahay maadaama aadam cilmi uu idin dheeraaday cilmiguna sharaf buu leeyahay sharaftaa waxay mudan tahay in la maamuuso eh aadam marka taxiyo iyo sujuudu inxinaa'in la imaada tii baa lala hadlaya marka oo meeshan marka ibliis uu ku soo bixi doono imtixaanka la qaadayo wadkur xus id waqti qulnaa aanu nidhi lilmalaa'ikati malaa'igta aanu ku niri usjuduu sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu ay sujuudeen dhammaantood wowdaa waxaa laga qaadanayaa inaan loo kala harin ilaa ibliisa ibliis mooyaane isagu ma sujuudin abaa ibliis waa diiday wastakbara waa isweynaysiiyey wa kaana ibliis wuxuu ahaa horay cilmiga asaliga agtii waxaa ku qornaa min alkaafiriina gaalada ayuu ka mid ahaa yani wakaana baa la yidhi wakaanada bimacnaa culimmada waxay leeyihiin waxaa laga qaadanayaa meesha inuu horay ilaahi subxaana watacaala uu liiskiisa ku qornaa inuu gaalba noqon doono gaal inuu hore u qornaa isma qarin karin marka waqulnaa marka waxaanu nidhi yaa aadamu aadamow uskun deg anta adiga deg iyo zawjuka haweenaydaada aljannata jannada dega jannadan baa gogol idinkaga dhig guri idinkaga diyaarin bal meesha dega wa kulaa cuna minhaa jannada xaggeeda ka cuna ragadan risqi waasica ka cuna xayu shitum meeshaad doontaan jannadaasa laydin dejiye waxaad doontaan cuna walaa taqrabaa ha u dhowaanina haadihi shajarata geedan oo tan ha u dhowaanina oo fatakuunaa haddaad ahaataan fatakuunaa marka aad ahaataan markaad u dhowaataan min aaalimiina kuwii marka aalimiinta iska ilaaliya geedda ha u dhowaanina geedda iyada ah iska ilaaliya waa geed jannada markaa ku tiil oo laga ilaaliyey imtixaan ahaanna marka loogu diiday marka macnaha baan u daynaynaa geeddaa ilaahay subxaana watacaala ba og macnaha ahayd laakiin nin walbaba meeshuu doono qaar baa yara shajaratulqaad bay ahayd kuwaa yara shajaratu ahayd nin walbaba wadaad walbaba markuu rabo inuu markaa meel marsado meelbu marka la aada lakiin haadihi shajarata ilahi subxana watacala macnaheeda magaceeda marka ma naqaan faazalla ilaahay waa uu lumiyey waa uu simbirixiyey faazalla ula jeedaa shaydaankii dheh faazalla waxaa simbirixiyey humaa aadam iyo xawa ashayaanu shaydaan baa simbirixiyey canhaa ay bisababihaa taa waa lagu fasiray shajarada ay cuneen sababteeda am canhaa jannadii buu markaa ka saaray oo ka simbirixiyay akhraja rabاlcaalamiin wuu saaray humaa aadam iyo xawo mimaa kii xaggiibuu ka saaray kaanaa labadooda ay dhex ahaadeen fiihi kaa dhexdiisa oo jannadii jannadiina waa laga saaray waqulnaa marka waxaanu nidhi ihbiطuu daga bacdukum qaarkiin libacdin qaarka kale caduwun isagoo cadow ah oo ardada aada markii laga saaray dabcan shaydaan baa u yimid markaasuu wuxuu yidhi hal adulluka calaa shajarati اlxulm wa mulkin yabla war maku tusaa geedii waaritiinka weligaa ma dhimanaysa iyo mulkii weligii aan baaba'ayn waana meesha bini aadamka uu dabacsan yahay hadii la yidhaahdo waxaad cuntido cabtido abadiyaad heli doontaa mulki baa gacanta laguu gelinaya weligaana waad noolaan doontaa meesha bini aadamka u dabacsan yahay meeshaasu shaydaanka marka ka soo galay kadib markay cuneen shajaradii ba allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi shaydaan baa ka simbirixiyey oo jannadiina ka saaray kadibna markii dibadda la keenay baa ilaahi subxaana wa tacaala dhulka u soo dejiyey wuxuu yidhi walakum waxaad leedihiin fi lardi dhulka dhexdiisa mustaqarun makaan lagu sugnaado wa mataacun raaxana waad leedihiin ilaa xiinin intii waqti markaa laga gaaro arag markii jannada la dejiyey aadam iyo xawaa waqti looma qaban wakulaa minhaa ragadan xayu shi'tuma uskun baa contract ma jiro waqti looma xadidin waa loo furay laakiin markii ardada gaara waaa lehi mustaqar baad leedihiin meel kasta maa xayu shi'tumaa maa mustaqar baad leedihin meel buu qofku ma dhaafay meel baa lagu talagalay mataac ilaa xiinna waad leedihiin muddo gaaban baad leedihin muddadaa markii la gaarana noloshaada dhammaanaysa idan yaa la soo dejiyey samada waxaa laga soo dejiyey aadam iyo xawaa la soo dejiyey shaydaan baa la soo dejiyey waxay ku daraan oo leeyihiin abeesaa la socota iyo intuu waa la sheegaa laakiin waa la soo dejiyey ilahi subxaana wa tacaala wuu soo dejiyey markii la soo dejiyey kadibna bacdukum libacdin caduw marka laysma tusi karo oo waatan aadanaha iyo shaydaanka ibliis iyo wixii ka soo farcamaba aan la istusin karin fatalaqaa wuxuu la kulmay amaba uu helay aadamu aadam min rabbihi rabbigiis xaggiisa kelimaad kelimaad buu ka helay kelimaadka waa markii suuraة اlacraaf laynoogu sheegay markii nebi aadam khaladka markuu ku dhacay waa tan yidhi qaalaa rabbana ظalamnaa أnfusana wain lam tغfir lana وtarxamna lanakunana min اlkhasirin waxaa la bara marka adkaar ama duca la aqriyo oo si dembigooda markaa ugu tirtir marka loogaga tirtiro fatalaqىa wuxuu la kulmay aadamu aadam min rabbihi rabbigiis xaggiisa wuxuu kala kulmay kelimaatin buu kala kulmay kelimaad buu kala kulmay erayo ayuu kala kulmay fataaba rabb اlcaalamiin waa uu ka tooba aqbalay calayhi aadam inahu rabbi huwa ilaahay attawaabu waa allihii towba aqbalid badan alraxiimu ee naxariis badan rabb اlcaalamiin oo naxariistiisu midii markaa ay badan tahay qulnaa marka waxaanu nidhi ihbiطuu dega minhaa jannada ka dega jamiican xaala dhantihiin dhammaantiinba samadaa ka dega faimaa yaأtiyannakum hadduu idin yimaado minii aniga xaggayga haddaan rabbi ahay hudan hanuun hadduu idinkaga yimaado kitaab iyo nebi haddaad aragtaan raaca weeye marka meesha waxaa ka xadfan taqdiirkii wuxuu ahaa raaca faman tabica ruuxii raaca hudaaya aniga hanuunkayga qofkii raaca falaa khawfun baqdinu ma ahaanayso calayhim iyaga dushooda ma ahaanayso walaa hum mana ay ahaan mana ahaanayaan yaxzanuuna kuwii murugooda haddii hanuunkaa la raaco wax baqdina faman duulkii tabica raaca hudaaya aniga hanuunkayga falaa khawfun baqdin calayhim dushooda ma ahaan walaa hum yaxsunuun kuwii murugoodana ma ahaanayaan wاladiina kuwii kafaruu gaaloobay wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeenna beeniyey ulaa'ika kuwaasu asxaabu naari naarta asxaabteeda wey hum iyaga fiiha naartay khaaliduuna ku waarayaan idan ilan hanuunka markuu yimaado waa laba faman tabica hudaaya in la helo iyo qof gaala labadaba marka waa sidaa intaa marka laga baxay kadib waxaa noo bilaabanaya ebesod cusub oo looga hadlayo ree bani israa'iil baa lala hadlaya waxaan is leedahay suuraddan yacni in fara badan baa lala khitaabay owlaad yacquub nicamtii rabbilcaalamiin uu ku galladaysay baa loo tirinayaa iyo kufraankii iyo kufriga ay la yimideen iyo siday u baalmareen nicamtaasoo dhan aanay u ictiraafin allah subxaana wa tacaala marka wuxuu yaa bani israa'iila war reer bani israa'iilow udkuruu xusa nicmatii aniga galladayda xusa allatii galladaasoo ancamtu aan galladaystay calaykum idinka dushiinna nicmadda aan idinku galladaystay war xusa wa awfuu oofiya bicahdii ballantayda oofiya uufi aniga aan oofiye ah bicahdikum ballantiina aan oofiye ah wa iyaaya aniga uun keliya farhabuuni iga baqa intaa ma samayn kartaan nicam baan idin galay nicamta horta xuso xusuusta wa fii nafsi waqti ballan baa jirta ballantaas siday uga soo baxa ballantan xitaa ilaa hadda new testamentigi covenantiga way soo celceliyaan way sheegaan covenant baa jira ballan baa jirta way soo celceliyaan laakiin waxaad moodaa inay ibun ka tahay un keliya hadal markaa la sheego wa aaminuu rumeeya bimaa biladii kii rumeeya anzaltu aan soo dejiyey anzaltuhu wey aan soo dejiyey wa aaminuu rumeeya bimaa shay rumeeya shaygaasoo anzaltu aan soo dejiyey musadiqan xaalu yahay kaas midkii rumaynaya limaa liladii kii u rumaynaya macakum idinka jirkiin ahaada qur-aan baan soo dejiyey qur-aankana waxa uu u rumaynaya oo endorsement ku samaynaya aanu ka hor imaanayn waxa lagu hore loo soo dejiyey towraadkii injiilka walaa takuunu ha ahaanina haddaad tihin reer bani israa'iil idinkaa dadka ugu horreeyey ee xagga diinta iyo kutub loo soo dejiyey awala kaafirin duulkan ugu horreeya uu ku gaaloobo bihi kitaabka ha ku gaaloobina walaa tashtaruu ha siisanina biaayaatii aniga aayaadkayga amanan lacag lacagtaasoo qaliilan yar wa iyaaya aniga unfataqun iga baqa walaa talbisuu ha dheehina alxaqa xaqa bilbaaili baailka ha ku dheehina wataktumuu walaa taktumuu ha qarinina alxaqa xaqan ayaan la qarinin oo ha qarinina waantum taclamuuna walxaal antum idinkoo taclamuuna ogna iska ilaaliya inaad qaridaan waaqiimuu salaata salaada ooga waaatu zakaata zakadana guta warkacuu tukada maca araakiciina kuwa tukada idinkoo la jirana tukada intaabuu allah subxaana wa tacaala uu kula hadlay بمعنىa وrكعوu ركوuعa oo تukada مع الراaكعيiنa ay مع المصليiنa kuwa تukada ركوuعsanna la ركوuعa waa hadaladii loo jeeday reer بني إسrاaئيل weli khiطاaبka marka wuu socdaa waxaan qaadanaynaa int yare oo بإذن اللahi سuبحaaنه وتaعالى usoo laabanaynaa inta harsan وبالله